alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna wاkfir lana wliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jiray kitaabkii riyaad saalixiin lilimaam nawowi raximah llah khaas ahaan waxaynu joognay baabka koob iyo kontonaad ee baab raja ayaynu joognay waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala xadiiska afar boqol iyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa afar boqol iyo shan iyo labaataneh wa can anasin radia allahu canhu ana anabiya sala allahu alayh wasalam mucaadun radiifuhu cala araxli bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen anas bnu malik in nabigu calayhi salaatu wasalaam wa mucaadun radiifuhu cala alraxli iyada oo mucaadna radiifuhu isaga fangashan yahay nebiga calayhi salaatu wasalaam cala alraxli yacnii kooraha uu ku fangashan yahay yacnii uu daabadda ku fuushan yahay ayuu fandambeedka saaran yahay mucaadna mucaad bnu jabal raxliguna waa koorihii uu ku fuushanaa daabbadda dameer bay markaa uu daabadduna ahay markaa dameerka kooraha saaran ayuu fandambeedka mucaad saaran yahay qaala wuxuu yidhi yaa mucaadu mucaadow qaala wuxuu yidhi labbayka yaa rasuula allah waan ku ajiibay ijaabatan bacda ijaaba aqbalaad aqbalaad ka dambaysa iyo ajiibitaan ajiibitaan ka dambaysaan ku ajiibay waxaa kaloo loo fasiraa ay ana muqiimun cala taacatika iqaamatan bacda iqaama waxaan ku suganahay taacadaadaan ku suganahay sugnaansho sugnaansho ka dambeeya bimacnaa waxa weeye waan daa'imsanahay taacadaada oo tasniyada waxaa looga jeedaa tagsiir baa laga tilmaamaya wastacdayka waan ku kaalmaynayaa ku taageerayaa taageeris taageeris ka dambaysaan ku taageerayaa labada taageere isdaba jooga waxaa laga tilmaamayaa inuu aad u taageerayo qaala wuxuu ihi mar labaad nebigu calayhi salaatu wasalaam yaa mucaadu mucaadow qaala wuxuu yidhi mucaad labbayka yaa rasuula allah wa sacdayka alaaan saddex goor buu sidaa yidhi yacnii mar walba nebigu intuu ku yidhahdo yaa mucaadu ayuu isaguna markaa yidhaahdaa labbayka yaa rasuula allahi wa sacdayk qaala waxau yidhi markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam maa min cabdin addoon ma jiro addoonkaasoo yashhadu an laa ilaaha ila allaahu qiraaya mid xaq lagu caabudaa inaan u jirin allah mooyaane wa anna muxammadan cabduhu warasuuluh qiraayana in muxammed calayhi asalaatu wasalaam cabduhu addoonkii ilaahay yahay wa rasuuluhu iyo rasuulkii ilaahay uu yahay cubuudiyaduna waa tii khaaska ahaydoo bimacnaa caabid lilah sidqan wuxuu sidaa qirayaa sidqan ay saadiqan xaaluu run sheegaayo oo la xaaleeyo min qalbihi qalbigiisa ka run sheegaayo weji labaad waxay tahay sidqan ay shahaadata sidqin markhaati run ah iyo qiris run ah uu qirayo sidqan ay saadiqan xaaluu run sheegaayo min qalbihi qalbigiisa ka run sheegaayo dhab ay ka tahay qalbigiisa inay ka soo baxday oo beenbeen aanu odhanayo nifaaq addoon saasi ma jiro ilaa xaramahu allaahu cala annaar inuu allah naarta ka xaaraantinimeeye mooyaane inuu naar galo inuu ilaahay ka xarrimo mooyaane hadduu jiro addoonkaasi naartu xaaraan bay ka tahay allah baa ka xarrimay qaala wuxuu idhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow sala allahu alayh wasalam afalaa ukhbiru biha annaas ma uga warramaa dadka ma uga warramaa dadka fayastabshiruu dabeedna ay bushaaraystaan markaan uga warramo ay ku farxaan oo ku bushaaraystaan qaala nabigu waxau yidhi calayhi asalaatu wassalaam idan yattakiluu idan markaasaad uga warrantaba yattakilu way tala saaranayaan oo camalkii bay ka tegayaan ay camal falayeen bay iska daynayaan bushaaradaasay iska tala saaranayaan fa akhbara biha mucaadun mucaad waa ka warramay biha bushaarada damiirka haadu wuxuu u noqonayaa bushaaradu u noqonaya oo bushaaradu u noqonaayo xaggee lagu sheegay fa yastabshiruu ayay marka dimnigeeda ku jirtaa oo ficilku wuxuu koobsadaa masdar buu koobsadaa wa kownuhu aslan lihadayn intukhib waatuu odhanaayo ibnu maalik bimilihi aw ficlin aw wasfin nusib wa kownuhu aslan lihadayn intukhib waa ka odhanaayo marka asal waxaa marka horeba u ah ficilka masdarka u asala yacnii dimniga ficilku ku dhex jiraa walficlu maa dalla calaa zamaani wa masdarin dalaalata iqtiraani waa ka ibnu mucti odhanaayo waayahay fa akhbara biha bushaaradaa waa ka warramay ila bushaaradii istibshaar baa ka imanaya istibshaarkiina wuu ku dhex jiraa mucaadun mucaad ayaa ka warramay cinda mowtihi wakhtigii geeridiisa ayuu ka warramay ta'asuman dembi ka carar uu dembi ka baqaayo oo uu isleeyahay cilmigaad qarisay armaad ku dembowdaa ka baqasho dembi ka baqanaayo aawadeed buu uga warramay ficillada marka waxa weeye yani marka waxaweye taxarujan ta'asuman yani waxaa loo isticmaalaa yani ficil asalkiioo laga fogaanayo laga cararayo ayaa loo isticmaala muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay wa qowluhu ta'auman ay khawfan min alismi baqasho uu dembi ka baqanayo daraaddeed buu uga warramay fii katmi hada alcilmi uu dembi uga baqanayo qarinta uu cilmigaa qariyey qarinta uu cilmigaa qariyo uu dembi uga baqayo xadiidkani wuxuu xambaarsan yahay bushaaro weyn ayuu xambaarsan yahay masaa'illa waa laga qaadanayaa masaa'isha waxaa ka mid ah nebiga calayhi salaatu wasalaam tawaaduciisa riwaayaadka qaarkood bay ku sugnayd inuu dameer ahaa marka waxa weeye nebiga tawaaduciisa waa laga qaadanaya inuu kibirka ka fogaa aanu kibir shaqo ku lahay maa lahuwa lilkibri waxaa kaloo laga qaadanayaa in marka waxa weeye daabaddii laba ruux wada fuuli karaan ida kaanat mutiiqa hadday tahay mid awood leh oo awoodi karaysa waa inay caddibaad ku ahayn in waxaweeye laba ruux rakuub ka wada dhigan karaan oo fandambeedka ruux kale la saari karo ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam masaladan sida uu markaa waxaweeye doonaayey inuu mucaad ugu baraarugo inuu saddex goor ku celiyey intaanu masalada u sheegin yaa mucaadu yaa mucaadu yaa mucaadu waa si ihtimaamkiisu u weynaado si fiicanna masaladan u qabto waxaa kaloo laga qaadanaya mansilada mucaad ka joogay nebiga calayhi salaatu wasalaam siday u weynayd maadaama markaa dadkii kale uu ilaah u sheegin isaga itikaal inaan looga baqayn marka mansilada mucaad inay koraysay ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa saxaabada aadaabta wanaagsan ayay nebiga ku qaabili jireen labbayka yaa rasuul allaahi wa sacdayk ayuu ku celcelinayay mar walba uh, wasfiga risaaladu kula khitaabaya yacni waxawey yaa muxamed odhan maayo ka tegi maayo xataa markaysaga khitaabka labayka yaa rasuula allaahi wa sacdayk ayuu ku celcelinaya biwasfi risaala ayuu kula khitaabay waxaa markaa laga qaadanayaa faa'iidada masalada uu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu doonaayo mucaad inuu sheego oo ah addoon kasta oo shahaadataynka qira ee dhabna ay ka ahayd qiristaa u qiraa qalbigiisa mid ka soo go'doo dhab ay ahayd in naartu xaaraan ka tahay waa bishaara cadiima bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waaritaanka uu naarta ku waarayaa ka xaaraan ah inay sidaa u qaydaanna waxa u sababay inay is yidhaahdeen maadaamaay soo arooreen dad markaa shahaadateynka qirayo ahlu tawxiidi inay naar gelayaan kabaa'iray la yimaadeen daraaddeed ay u gelayaan dee say isu waafaqaysaa naarta laga xarrimay iyo inay markaa bacdi ahlu tawxiidkii ka mida oo nifaaqii ka maran yaa inay naar galaan markaase waxay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa khuluudka naar ay ku waarayaan baa laga xarimay laakiin dariiq kale ay culamada qaarkood mareen dariiqa kaloo ah shahaadadaasi hadday buuro tahay oo u dhammaystiran tahay oo kaamilata waafi tahay oo naqsi aanu ku dhicin oo macaasi iyo dunuub iyo kabaa'iri aynay rifin ila way daciifinaysaa ya sida iimaanku yaziid wayanqus baa tawxiidkuna yaziid wayanqus una ziyaada una nuqsaamaa kuwa markaa shahaadadiisaasi ay tahay mid kaamiloo dhammaystiran xata dukhuulba xaranka ah oo markay shahaadadu kaamilo tahay oo u dhammaystiran tahay haddii kale sidqigeedii iyo wixeedii baa dacfi ku dhacaya sidqigu ha jiro laakiin waxa weeye dee kale xoog badan kale xoog badan marka qofkii markaa shahaadadiisu dhammaystiran tahay oo kaamil tahay oo kabaa'irta iyo dembiyada aynay daciifinin oo taag darraysiinnin dukhuulka uu naarta gelayaaba markaa laga xarima saas aawadeed macaasi waa weyn kuma nagaanayaba ruuxa markaa tawxiidkiisu buuran yahay macaasida waaweyn kuma nagaanayo hadday dhacdo inuu ku dhaco deg deg buu uga toobad keenayaa attaa'ibu min addembi kaman laa demba lah markaa dembiga waa ka hadhaya laakiin kii markaa shahaadadiisa tawxiidku ay naaqis ku dhacay oo nuqsaantay walow dhabba ha ahaatee laakiin naqsi ku dhacay oo dembiye kabaa'iri ay daciifiyeen kaasna khuluudkaa xaaraan ka noqonayo waaye inuu naarta ku waaro xaaraan bay ka tahay mashii'ada ilaahay baan hoos yaallaa in shaa cadabahu in shaa cafaa canhu laakiin hadday dhacdo naar inuu galo naarta ku waari maayo mucaad wuxuu nebiga weydiiyey calayhi salaatu wasalaam dadka ma ugu bushaareeya ma uga warrama ma ugu bushaareeya ha bushaaraystaani afalaa ukhbiru biha annaasa fayastabshiruu waxaa jira fadiilo nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam oo ku saabsan camallada ugu fadliga badan inay ka mid tahay qofka muslimka ah qalbigiisa in farax la geliyo oo laga farxiyo waa min afdal alacmaal marka bushaarada loo bushaaraynaya qofkii muslimka way kaga farxinaysa muslimiintii bay farax gelinaysa marka min afdal acmaal inay tahay maadaama la sheegay wuxuu is leeyahay fadiilada aadna ka faa'iidayso dadkana ugu bushaaray oo kaga farxay afalaa ukhbiru biha annaasa fayastabshiruu markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam idan yattakiluu ya camalkay ka tegayaanoo bushaarada iska tala saaranaya hadday saasi dhacdo macnuhu waxay tahay yacni marka ciddii saa looga baqaya ha ugu bushaarayn mucaad markii wakhtigii geeridiisa sakaraadkii ku soo xaadiray wakhtigaasuu xadiiska gudbiyo u sheegay oo isii ha la dhimanine yacni xadiiskan sheeg cilmi ha qarine hadalkii nebigu ku yidhina ma khilaafin waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam kuma odhan dadka ha uga warramin si itlaaqah laakiin wuxuu sheegay sabab ama cillo ayuu sheegay cilladaasi waa maxay idan yatakiluu haddaad uga warranto bimacnaa si caam ah mu odhan markaa cid khaasoo dadka ka mid a afalaa ukhbiru biha annaas wa annaas kulluhum dhammaantood had mooga warramaa marka haddaad saasi dhacdo aad dadkao dhan uga waranto way tala saarnayaan waxaa laga fahmayaa ciddii markaa looga baqaayo itikaalka inay tala saartaan oo camalka ka tagaan ha uga warramin ciddii aan looga baqayna inuu uga warramo la diidi maayo alxukmu yaduuru maca alcillati wujuudan wa cadaman xukunku cilladu la wareegayaa joogitaan iyo maqnaanshaba itikaal haddii looga baqayo ha uga warramin itikaal haddii aan looga baqayn uga warran yani waxaa jira saxaabo yacni fadliga iyo cilmigaba kala mida mucaad sida nebiguba calayhi salaatu wasalaam mucaad ugu sheegay in saxaabada kale loo sheego ama abubakar ama cumar ama cuhmaan ama cali ama markaa culammada kale ee saxaabada ibnu cabaas ibnu mascuud in loo sheego laa maanica waayo laa yukhaafu calayhim itikaal inay tala saartaan oo camalka ka tagaan looga baqi maayo yacani waxa weeye sida aan mucaada aan nebigu uga baqin ayaan kuwaana looga baqayn marka waxa weeye calaa kulli xaal macnaha waxaa laga tilmaamaya si caam ama ciddii itikaal looga baqayo ha u sheegin ama si caama ha u nashrin ha u faafin ayaa laga tilmaamayey culammadu waxay yidhaahdeen cidda marka waxa cilmiga iyo fadliga lihi bushaarooyinka marka loo sheego camalka kama tegsiiso oo kama mashquuliso ee waxa weeye markaa waa ku sii dadaalaan oo waxaabay u tahay dadaal dheeraada inay la yimaadaan ayaa markaa ka imanaya xadiidka afar boqol iyo koob iyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa afar boqol iyo lix iyo labaatane wa can abi hurayrata aw abi saciidin alkhudriyi radia allaahu canhuma imaam muslim wuxuu ka soo wariyey abu hurayra ama abi saciid uu ka soo wariyey alkhudri sacd ibni malik ibni sinaan baa la odhan jiray shakka raawi raawigii soo warinaayo acmash ahaa ayaa shakiyey talow saxaabigii aad ka warisay ma abu hurayruu ahaa mise abi saciid buu ahaa taasuu isku qabtay shaka raawi raawigii baa shakiyey labada saxaabi kuu ka wariyey walaa yaduru shaku fi cayni asaxaabiyi nawowi waxau ihi raximahu llah walaa yaduru dhibi maayo ashaku shakiga fii cayni saxaabiyi saxaabiga laftiisa laga shakiyo ma hebel buu ahaa mise hebel buu ahaa waxba dhibi mayso liannahum kullahum cuduul maxaa yeelay saxaabada dhammaantood waa cuduul waa qaar lagu kalsoon yahay farqi ma kala lahaa ka laga wariyey ma abu hurayra u aha mise abi saciid buu ahaa saxaabaduna dhammaan waa cuduul siday ahlu sunna waljamaca qabaan qaala wuxuu yidhi saxaabigu lama kaana yowmu ghaswati tabuuk lama kaana markuu ahaaday bimacnaa la helay oo xasilay waa kaana taama yowmu ghaswati tabuuk duulaankii tabuuk goortii uu xasilay goortii uu dhacay asaaba annaasa majaaca dadka waxaa haleelay gaajo ciidankii nebiga la socday calayhi salaatu wasalaam gaajaa haleeshay masaafadaa dheerayd oo bil baa lasii soconayey waa masaafo fog bilna waa la soo soconayey dee sahayda markaa la sitayna ma fara badnayn fa qaaluu waxay yidhaahdeen saxaabadii yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow low adinta lanaa fanaxarnaa nawaadixanaa faakalnaa waddahannaa low adinta lanaa haddaad noo oggolaan lahayd oo noo fasixi lahayd noo idmi lahayd fanaxarnaa nawaadixanaa oo deed aannu qali lahayn yacnii awrta aannu ku dhaansanno ama yacni geela aannu ku dhaansanno nawaadixda waxaa la yidhahdaa geela lagu dhaansado ayaa la yidhahdaa laakiin asal ahaan baa saa la odhan jiray haddii waxaa loo jeedaa uun geela gaadiidkee hadda la wato walow yaan laguma dhaansanayn laakiin asalka waxa ahayd nawaadixu saas oo fa naxarnaa dabeedna aanu qalanno markaad noo idanto nawaadixanaa geelayaga gaadiidka aanu qalanno geelayaga gaadiidka aanu qalanno oo fa akalnaa aanu cunno waddahannaa aanu ku subkanno ay la kaana axsan ama lakaana ajmal mid wanaagsan bay noqon lahayd way fiicnaan lahayd oo lowda la yidhahdo waa shardiyo wejiga kale waa in laha waa tamani haddii tamani loo fasiro jawaab uma baahna low adinta lana maad noo idantid oo noo oggolaatid fanaxarnaa nawaadixna ay ana naxara nawaadixana fanaxarnaa nawaadixana wadahannaa waxa weeye aan ku subkanno culamada qaar waxay yidhaahdeen subaggii la ismarinaya loogama jeede waxaa laga tilmaamaya intifaacay ku intifaacayaan laakiin maanic ku sugani ma jiro daahirkeeda in lagu xambaaro ya oo in lagu subkado maanic diidaya ma jiro alcalaamatu ibnuqayim wuxuu yidhi meelaha kulul in dufanka laysmariyaa waxay ka mid tahay waxyaalaha caafimaadka ilaaliya meelaha kulul marka la joogo in dufan laysmariyo jidhka dufan la mariyaa waxyaalaha caafimaadka ilaaliyay ka mid tahay ibnuqayim baa odhanay fa qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi ifcaluu sameeya waa u ogolaado oo u idmay fa jaa'a cumaru radia allaahu canhu cumar baa yimi faqaala qaala wuxuu idhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow in facalta haddaad yeesho sidaasoo bimacnaa u oggolaato inay gaadiidkooda qalaan aad u oggolaato inay gaadiidkooda qalaan qalla dahru duudkii la fuulaayey ee gaadiidka ahaa baa yaraanaya addahri waa dhabarka weeye waxaase loo jeedaa gaadiidkii rakuubka ahaa ee la fuulaayaa yaraanaya masaafadiina waa dheer tahay cadowna waa layshayaa walaakin idcuuhum tala kaluu soo jeediyey ha yeeshee u yeedh buu yidhi iyaga dalab bifadli aswaadihim sahaydooda inta ka dheeraadka ah xaalay ku dheehan yihiin dalab ay an ya'tuu bifadli aswaadihim waxaad ka dalabtahay oo ka doontaa ya'tuuna bifadli aswaadihim xaalay la imanayaan sahaydooda waxa ka dheeraadka xaalay la imanayaan u yeedh oo dalab oo waxaad tidhaahdaa qof walowba intaad hadda cunaysa mooyaane inta kale ka siyaadada ee sahayda aad sidato la kaalay suma adcu llaaha lahum dabeedna allah u bari calayha sahaydaa korkeeda bilbarakati baraka ugu ducee oo ilaahay u bari lacalla allaha waxaan rajaynaynaa inuu allaah an yajcala fii dalika albaraka inuu kaa gudihiisa baraka uga yeelo oo u farabadiyo u barakeeyo ayaan rajaynaynaaye faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxau ihi nacam haa taladii dambe cumar soo jeediyeyna wuu aqbalay nebigu calayhi salaatu wasalaam fadacaa binidcin fadacaa wuxuu dalbay binidcin harag ayuu markaa dalbay waa markaysaa yacni harag wax laga sameeyey ayaa la yidhahdaa yacni harag la kala bixinayo ayuu dalbado u yidhi harag la kaalaya yani lagu talagalay in wax lagu gurto iyo wax la mida fabasadahu haraggii buu kala bixiyey uma dacaa dabeedna nebigu wuxuu dalbay calayhi salaatu wasalaam bifadli aswaadihim ay ya'tuuna bifadli aswaadihim xaalay la imanayaan yagiibuu dalbo u yeedhay xaalay la imanayaan sahayahooda waxa ka siyaadada ay la imanayaan ee ka soo hadhay ee baaqiga ka ah baaqigii ka soo hadhay sahaydooda ayuu markaa yidhi la kale fa jacala arajulu yajii'u bikafii durah markaasaa ninku wuxuu gudagalay nin raggii ka midii yajii'u bikafi dura wuxuu la imanayaa in yar oo markaa waxaweeye gallay ah oo sacab muggeed oo kaleu keenaya intaasuu hayaa wa yajii'u laakharu ka kalena wuxuu la imanayaa bikafi tamrin sacab muggii oo timira wa yajii'u laakharu kalena wuxuu la imanayaa bikisratin go' yar oo kimis ah yani in yar oo yani markaa xabad dhammaystiran xataa ahayd xata ijtamaca cala nici min dalika shayun yasiir ilaa uu ku kulmay cala nitci haragga korkiisa uu ku kulmay cala nitci min daalika shayga xaaluu ka mid yahay soo socda ilaa uu ku kulmay shayun yasiirun shay yari ku kulmay yacnii wixii meesha lagu biiriyey wax badan ma noqon bay waxaa la keenayaa yarayd marka qadar yaraan badnayn baa meeshii la ysugu keena oo haraggii korkiisa la dhigay fadacaa rasuulu llahi sal allahu aleyh wasalam bilbaraka nebigu wuxuu ku duceeyey barako ilahay inuu barakeeyo ayuu ku duceeyey uma qaala dabeedna nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam khuduu fii awciyatikum qaato yani markaa ka yeela bimacnaa ijcaluu baa la tadmiiniyey fii awciyatikum weelalkiinna gudahooda ka yeela oo markaa nin waliba weelkiisii ha ku gurto raashinkan qayb ha ka gurto ha ku gurto markaysaa weelkiisiiyo wuxuu wax ku ridan jiray fa waxay ka yeeleen fii awciyatihim weelalkoodii mid ku sugan bay ka yeeleen sahaydii oo waa ku gurteen mid waliba waa ku gurtay xataa maa tarakuu fi lcaskari wicaa'an ilaa mala'uuh xataa mala'uu ilaa ay oo maa tarakuu aynay kaga tegin filcaskari ciidankii aynay kaga tegeen wicaa'an weel ilaa mala'uuhu inay buuxiyeen mooyaane wa akaluu ay cuneen waa buuxiyeen wa akaluu waana cuneen xataa shabicuu ilaa ay dhergeen wa fadala fadlah siyaadana waa soo hadha wax allo wixii weel ay haysteen oo dhan bay ka buuxsadeen ciidankii baa fayl u soo galay nin waliba waxa weeye waa gurtay intuu guran karayo wuxuu u qaado markaa eh, waxa uu wax ku gurto yacni markaa weelka u sitaa wax u qaado ayuu nin waliba gurta ya markaasaa dhammaantood markay wada gurteenoo mid waliba weelkii buuxiyey ayaa baaqigiina markaysaa weliba la cuna markaasaa laga dhergi faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulki ilaahay wuxuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu llah ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ila allahu ay annahu sha'niya laa ilaaha ila allahu mid la caabudaa inaanu xaq ahayn ila allahu allah mooyaane allah in la caabudaa waa xaq cidda allah ka soo hadhay in la caabudaa xaq maaha waa baatil wa annii rasuulu llah waxaan kaloo qirayaa ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yalqa allaha bihima cabdun ghayra shaakin fayuxjab can iljanna nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yalqa allaha allah lama kulmo bihima nusaha qaarkood allah waa godayaan cabdina waa godayaan laakiin waa khata yacni waxa weeyaan inay labadooda godnaadaan ma dhici karto marka waxa weeye laa yalqa allaaha allah lama kulmaayo bihima labadaa shahaado xaaluu ku dheehan yahay lama kulmaayo cabdun addoon ghayru shaakin ama ghayra shaakin labadaba waa loo dabdiye ghayra shaakin xaal aanu shakisnayne shaki ka maran yahay xaal baa laga dhigayaa markay mansuubka tahay haddii la godana waxay noqonaysaa cabdu inay sifo ka tahay addoonkaasoo ghayru shaakin aan shakisnayne shaki ka maran yacnii yaqiinsan musawiqina waa jiraa markiisa xaalka looga dhigayo dee nafya ka hormaray oo fa yuxjaba can iljanna dabeedna janno laga xijaabo addoon allah la kulmaa isaga oo labadaa shahaado xaaluu ku dheehan yahay la kulmaa isagoo shaki ka madran ma jiro oo dabeedna janno laga xijaabo yacni jannada loo diidaa ma jiro ee hadduu allah kula kulmo labadaa shahaado isagoo yaqiinsan oo shaki ka madran ilaaba ilaa jannada waa gelaya ilaaba ilaa jannada waa gelayaan rawaahu muslim xadiiska muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey xadiidkan mawdicu shaahid waxaa loogu keenay intan dambe laa yalqa allaha bihima cabdun ghayra shaakin fayuxjaba can iljanna baabka rajaagana halkaasay ka khusaysa yacni mawdicu shaahidka loo keenay waa taas marka ruuxa shahaadataynka isagoo yaqiinsan la yimaada sidaasna ilaahay kula kulma bimacnaa ku dhinta ila haddaanu ku dhiman ilaahay kulama kulmin shahaadadii way buraysaa marka haddii gaalnimo ka dambayso nacuudu billahi min dalik laakiin marka allah lagula kulmaayo waa in shahaadada lagu dhintaa marka horena waa in yaqiin iyo markaa dhabnimo yani marka waxawe loo yidhaahdaa marka ruuxa sidaa ku dhintaa jannada laga xijaabi maayo ilaaba ilaa jannada waa gelaya ama hor ha ka galo marka ugu horraysaba ha la geliyo ama marka dambe jannada ha ku dambeeye hadduu dembiye kabaa'ira la yimo weyn oo ku dhintay oo aanu ka toobad keenin dee wuxuu markaa hoos yaallaa mashii'ada ilaahay in shaaa cadabahu in shaa cafaa canh marka hadduu ilaahay cafiyo markaana hor buu ka gelaya haddaan la cafina lagu soo cadaabo oo lagu soo ciqaabo laga soo jarana dee wuxuu ku dambaynayaa marka dambe ayuu markaa ku dambaynayaa jannada ku dambaynaya hmm. waxaa kaloo xadiiska laga qaadanaya nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadu waxay kula taliyaan hadday ula muuqato inay saxan tahay inuu qaadan jiray oo ilaahay baa amray dee inuu la shawro washaawirhum filamri baa allah yidhi markaa sidaas aawadeed yacni saxaabada taladooda waa dhegaysan jiray hadday sax ula muuqato waa qaadan jiray waa qaadan jiray waxa markaa talada markaa saxaabada ka qaadanayaana waxay ku saabsan tahay wixii ra'yi ah umuraha caynkaasay ku saabsan tahay taladii markii hore ay markaa dalabkii saxaabadu ay markii hore ka dalbadeen yacni cumar markuu yimi oo talo ka wanaagsan u sheegay yacni xaaladda caynkaasa waa aqbalay markii horena maslaxada ku jirta daraaddeed maadaamaay cawdeen oo yidhaahdeen marka waxawe sahay ma jirte gaadiidka wax ka mida ah aan qalanno nebigu waa u idmay waa u muuqatay nebiga calayhi salaatu wasalaam gaadiidka in maslaxa ku jirto laakiin waa min baabi akhafi dararayn laba dhibaato laba daran lagu doorransiin markay noqoto labada tasaalan baa la qaadanaya dee ciidankii hadduu gaajoodo oo markaysa markaa de ma socon karo mana dagaalami karo mana dagaalami karo dee in waxa weeye marka gaadiidkii ka yaraado oo ay laakiin ciidankii xoog yeeshaan ay ku soconayaan iyo ku dagaalamayaan mid walba waxay ka fiican tahay dee inay awoodba waayaan oo dhaqaaqi kari waayaan oo dagaalami kari waayaan marka waa min baabi akhafi dararayn ya dafcu akbar dararayni biixtimaali adnaahumaa labada dhibaato ta daran baa la daafacaya la baajinayaa si marka waxa weeye tayar markaa wax loo qaato marka ti yare taasay u muuqatay markii haddaba markaa cumar soo jeediyey yaa rasuulallaahi talo kale ayaa ii muuqata waayo markaa xaaladdan waxa yaraanaya gaadiidkii baa yaraanaya marka waxaa ii muuqata talada ah sahaydiinna keena inta idin hadhee baaqiga ah soo ururiya meel markay ku ururiyaanna aad u ducayso barake ugu ducayso waxaan rajaynayaa buu yidhi haddii marka aad ugu ducayso inuu ilaahay u barakaynayo inuu allah u barakaynayo saasaan rajaynaya yacni markaa nebigu taa dambe waa qaatay yacni ra'yigii hore waa ka noqday waxaa laga qaadanayaa tala hadday markaa cid la wanaagsanaato oo taladii marka waxa weeye uu doono inuu ku dhaqaaqo oo mid ka wanaagsan loo sheego inuu tii ka laaban karo inuu tii ka laaban karo ayaa laga qaadanaya nebigu tii dambe ayuu qaatay cumarna wuxuu ahaa muxadasu hadii lumma ummaddan kii la ilhaamin jiruu ahaa saas aawadeed muwaafaqaad badan buu lahaa yacni waxa weeye waa tii ay saxaabadu yidhaahdeen yacni cumar ma yidhaahdo sibaan malaynaya ilaa siduu malaynayay noqotaa xadiis kale wuxuu sheegaya xadiis marfuuca in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo saxiixa ku sugan qad kaana fii man kaana qablakum min alumami muxadasuun fain yakun fii ummatii axadun fahuwa cumar ummadihii idinka horreeyey waxaa jiri jiray dad la ilhaamiyo haddii ummaddayda cidi kaga jirto ciddaas waa cumar ciddaasi cumar weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu barakadii ku duceeyey ilaahay waa barakeeyey saas aawadee wax alla waxay weel siteen oo dhan waa ka buuxsadeen baaqi baa soo hadhay way cuneen way ka dhergeen marka ducadii nabiga inay mustajaabo noqotay oo laga aqbalay yani marka ayaa laga qaadanaya isla markiiba ay arkeen hmm. taasina waxay ka mid tahay min dalaa'ili nubuwati xadiidka afar boqol iyo labiyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa afar boqol iyo toddobiyo labaatane wa can citbaana bni malikin radia allaahu canhu waxa bukhaari iyo muslim ay ka soo wariyeen citbaan ibni malik allah raaliha ka noqdee wa huwa miman shahida badra wa huwa citbaan bnu malik miman shahida badra wuxuu ka mid ahaa ciddii beder ka qayb gashay beder xaadirtay ayuu ka mid ahaa qaala wuxuu idhi citbaan kuntu usallii liqawmii banii saalim kuntu waxaan ahaan jiray usallii mid tujiya liqawmi qowmkayga tujiye ayaan ahaan jiray banii saalimin banii saalim ah qowmkaygii banii saalim ahaa mid tujiyaan ahaan jira oo salaada imaam u noqda wa kaana yaxuulu baynii wa baynahum waadin waxaa i kala teedi jiray aniga iyo iyaga waadin tog baa kala teedi jiray bimacnaa meeshaan ku tujinayo iyo aniga waxaa noo dhexeeyey tog idaa jaa'at ilamtaaru markay yimaadaan roobabku ay yimaadaan tog baa noo dhexeeyey waadinta waxaa loo jeedaa waa min baabi itlaaqi almaxalli wa iraadati alxaalli tog waxaa loo isticmaalaa asaalatan meesha dee waxaweye biyuhu maraan ee waxaweeye togga ah ee dhulka ah dee meeshaasi mar walba waa u dhaxaysaa laakiin hadda waadiga muxuu uga jeedaa daadka ayuu ka tilmaamayaa oo min baabi itlaaqi almaxalli maxalkii baa la sheegay oo waadi ah waxaase loo jeedaa daadkii meesha maraayay waadiga marayaa loo jeedaa marka waadi waxaa lagu magacaabay biyihii markaa togga marayey baa waadi lagu magacaabay innaguba saa waa isticmaallaan ya tacabiirta noocaasoo kali waa jirtaa yacnii toggii baa soconaya tog waxuu ku soconaya meeshuu ku yaallaayo ya nimesh ka dhaqaaqaya togga soconaya waxaa loo jeedaa daadkii baa soconaya daadkii daadkii baa tog lagu magacaabay waxaa soconaya waa daadka wuxuu yidhi wa kaana yaxuulu baynii wa baynahum waadin waxaa na kala teedi jiray aniga iyo iyaga waadin tog baa na kala teedi jiray wuxuu u jeedaa daad idaa ja'at ilamdaaru markay roobabku yimaadaan ayaa togunna kala xidhi jiray bimacnaa daadka maraya na kala xidhi jiray fayashuqu calaya ijtiyaazuhu qibala masjidihim fayashuqu calaya waxaa igu adag ijtiyaasuhu gudubka aan ka gudbayo ka tallaabayo togga ayaa igu adag qibala masjidihim xagga masjidkooda inaan uga tallaabo daadka taasi way igu adag tahay fa ji'tu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam waxaan u imi rasuulkii ilaahay sal allahu alayh wasalam ayaanu imi fa qultu lahu waxaan ku idhi rasuulka sala allahu alayh wasalam citbaan baa odhanayee innii ankartu basarii innii anigu ankartu waxaan qoonsaday basarii araggaygii indhahaygii baan ka dayriyey wa ina alwaadiya toggu alladii kaasoo baynii aniga ee dhexdaydiiyo wa bayna qawmii qowmkayga noo dhexeeya yasiilu waa soconaya candaadkiisii baa soconayaa loo jeedaa idaa jaa'at ilamdaaru markay roobabku yimaadaan ayaa markaa toggu soconaya fayashuqu calaya ijtiyaazu cudurdaarkiisii buu sheegay waxaa igu adag ka gudubkiisa aan togga ka gudbaayo ayaa igu adag fawadidtu waxaan jeclaystay annaka ta'tii inaad adigu timaaddo oo aad ii timaaddo ay ta'tiinii baa macnuhu dhacaya aad ku tukato fii beytii gurigayga aad ku tukato ee gudihiisa makaanan meel aad ku tukato meeshaasoo attakhiduhu aan ka yeesho musallan meel lagu tukado aan ka yeesho fa qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu ihi rasuulkii ilaahay calayhi salaatu wasalaam sa afcalu waan yeeli doonaa sidaas faqada calaya waxay igu soo kallahay rasuulullaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulkii ilaahay wa abuu bakrin radia allahu canhu iyo abuu bakar waxay igu soo kallaheen bimacnaa goor subaxnimo oo qudwo ah ay i yimaadeen bacdama ishtadda annahaaru markii maalintu ay sare u kacday ishtada waxaa loo jeedaa irtafaca wacalaa markii waxa weeye maalintu ay sare u kacday waxaa loo jeedaa yacni waxa weeye qoraxdii ay yani markaa eh, ay markaa dheeraatay yani barqa ay noqotay dheer wasta'dana rasuulu sala allahu aleyh wasalam waa idan dalbay in loo oggolaado inuu soo galo ayuu weydiistay rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalamna weydiistay oo faadintu lahu waa u oggolaaday haddaan citbaan ahay falam yajlis ma fadhiisan rasuulku sala allahu aleyh wasalam xataa qaala ilaa uu yidhi ayna tuxibu halkaad jeceshahay an usalliya inaan ku tukado min beytika gurigaaga xaalay ka mid tahay meeshaad jeceshahay inaan ku tukadaa waa halkii fa ashartu lahu ila almakaani aladii uxibu an yusalliya fiih waxaan u tilmaamay lahu nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaan u tilmaamay ila almakaani meeshii alladii kaasoo uxibu aan jeclahay an yusalliya fiihi nebigu inuu ku tukado aan jeclaa faqaama rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay baa istaago fakabbara waa takbiirto salaaddii buu xidhay waa salaad sunna ah wa safafnaa waraa'ahu wa safafnaa waa safannay waraa'ahu isaga dabadiisaanu safannoo saf isu taagnay waa isaga iyo cutbaan iyo abubakar iyo yani ciddii kale soo raacdaba riwaayadka qaar baa sheegaya cumarna inuu markaa eh, u yimi marka waxaweeye markii riwaayaddan lama sheegin cumar culamada qaar baa waxay yidhahdeen waxaa lagu xambaarayaa markii hore labadooda keliya soo raacay laakiin markii dambea cumar ka daba yimi markaasuu isaguna soo gaadhay wa safafnaa waraa'ahu dabadiisaannu safannay nabiga calayhi salaatu wasalaam saf safannay fa sallaa rakcatayni wuxuu nabigu tukaday laba ragcadood uma sallama deedna waa salaamad noqsaday wa sallamna annaguna waa salaamad noqsanay xiina sallama goortuu salaamad noqsaday fa xabastuhu nebiga waa joojiyo waa xabisay yani habixin baan lee joog calaa khasiiratin tusnacu lahu waxaan markaa u joojiyey calaa khasiiratin yacni casiisad iyo hilib yaryar oo laysku samaynayo ayaan markaa u xabiso u joojiyey tusnacu lahu oo loo samaynaayo nebiga calayhi salaatu wasalaam khaziira waxaa la yidhaahdaa siduu inoo fasiri doonaba daqiiq baa marka waxawe iyo markaa hilib ama markaa waxawn yani baruuro ayaa la ysku karinaya iidaan baa looga dhigaya iyagana ya iidaan ayaa looga dhigaya oo marka hore hilibka yaryar iyo markaa waxa weeye ayaa marka hore la karinaya biyaha lagu ridaya biyaha marka lagu rido iyagoo ay bislaadaan hilibkaa yaryar oo dee shaxmino ku jirjiro ayaa markay bislaadaan baa daqiiqda lagu shubaya markay dabeedna isku bislaadaan daqiiqdu wakhti badan dee dabkii uma baahna markaasaa dabeedna markaa laisku cunaya markaasaa laisku cunaya ama daqiiq caadi ha ahaadaan ama buushe ha ahaato fa xabastuhu nabiga waa xabisay buu yihi waa joojiyey calaa khasiiratin yacni daqiiqdaa iyo hilibkaa yaryar ee laysku kariyey ayaan u joojiyey khasiiradaasoo tusnacu lahu nebiga aawadii loo samaynaayo cidda kale la joogtaa waa la cunaysaaye laakiin nebiga aawadii ayaa loo samaynaya ataabicu taabic inta kale waxa weeye waa xukunkay daraacays fa samica ahludaari waxa maqlay ahludaari meeshaa ciddii degganaa guri keliya lagama tilmaamaya ahlulmaxalla laga tilmaamaya yacni xaafadda iyo agagaarkaa dadkii degganaabaa maqlay anna rasuula allahi sala allahu alayh wasalama fii beytii in rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam gurigayga ku sugan yahay oo guriga citbaan joogo dadkii agagaarka degganaa ee xaafadaha degganaa ku dhow baa waxay maqleen rasuulkii calayhi salaatu wasalaam guriga citbaan buu joogaa saasay maqleen fa saaba rijaalun rag baa soo ururay saaba waa noqdayna waa loo isticmaalaa marka fasaaba rijaalun hadda ijtimaac baa laga tilmaamaya looga jeedaa fasaaba waa soo urureen rijaalun rag baa soo ururay minhum ay min ahli lmaxalla ciddii meeshaa deganayd ka mida xataa kasura rijaalu ilaa raggu ku fara bateen fi lbeyti guriga gudihiisa ay ku bateen oo rag badan ay isugu yimaadeen fa qaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi maa facala maalikun war maalik muxuu falay laa araahu xaal aanan arkayn nin maalik la yidhahdo isaguna raggii xaafadda degganaa ka mid a oo maalik ibnu dukhshin laodhan jiray ama maalik ibnu dukhayshin saana waa loo soo naqliyaa in tashiir ama takbiir ninka maalik la yidhaha muxuu falay raggii xaafadda degganaan buu ka mid ahaa mana iman fa qaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi dalika munaafiqun laa yuxibu allaha wa rasuulah kaasi waa munaafiqo allah iyo rasuulkiisa ma jecla fa qaala rasuulu sala allahu alayh wasalam markaasaa rasuulka ilaahay wuxuu yidhi laa taqul dalik sidaa ha odhannin alaa taraahu qaala laa ilaaha ila allahu yabtagii bidalika wajha allahi tacaala alaa taraahu miyaanad arkin qaala laa ilaaha ila allaahu xaalu odhanaayo laa ilaaha ila allaahu miyaanad arkin oo ru'yada basariya laga dhigo ama cilmiye laga dhigo oo qaala yani laga dhigo mafcuulkii labaad yo basariye laga dhigo oo qaala la xaaleeyo alaa taraahu miyaanad ogayn qaala inuu yidhi miyaanad ku ogayn laa ilaaha ila allaahu inuu yidhi miyaanad ku ogeyn yabtagii xaaluu doonaayo bidaalika odrhodka uu sidaa odhanaayo uu ku doonaayo wajha allaahi tacaala wejiga ilaahay uu ku doonaayo fa qaala wuxuu yidhi allahu warasuuluhu aclam allah iyo rasuulkiisa uga aqoon badan cid walba amaa naxnu annaga miyaa fa wallaahi allah baannu ku dhaarannaye maa naraa ma ogin wuddahu jacaylkiisa walaa xadiisahu iyo sheekadiisa iyo warkiisa toonna ilaa ila almunaafiqiina munaafiqiinta xaggooda inay u dhacdo mooyaane si kale kuma ogin in munaafiqiinta la jaal ahoo la sheekaysto oo ay isjecel yihiin ya oo ku cindan baanu u naqaanaa fa qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi fa ina allaha qad xarama cala annaari man qaala laa ilaaha ila allah yabtagii bidalika wajha allah fa ina allaaha allah qad xarama cala annaari naarta waa ka xaaraantinimeeyey waa ka xarrimay man qaala kii yidhaahda laa ilaaha ila allaahu yidhaahda yabtagii bidalika xaaluu kaas ku doonaayo odrhodka uu sidaa odhanaayo wajha allahi ilahay wejigiisa ku doonaayo ilahay naarta waa ka xarimay kii laa ilaaha ila allahu yidhaahda xaalay ikhlaas ka too wejiga ilaahay uu ku doonaayo ilahay naarta waa ka xarima muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay wa citbaan bikasri cayni muhmala wuxuu ku sugan yahay caynka aan dhibcaha lahayn hoos dhiggiisa ayuu ku sugan yahay wa iskaani taa'i iyo ta'da reebitaankeeda ta'daasoo almusannaati fawqu korkullabalayda ahoo laba dhibcood korka ku leh waa korkullabalay wa bacdaha waxaa ka dambeeya baa'un muwaxada yacnii ba' markaa dhibic keliya loo yeelay oo dhibic keliya waa hoos hallay waalkhasiiratuna bilkhaa'i lmucjamati waxay ku sugan tahay khadii dhibicda lahayd iyo wazaayi za bay ku sugan tahay maxaa za'da loo odhan waaye dhibic bay leedahay waxaa loo odhan waaye dhigaalka xuruufta marka dabdi bilxuruuf la sameeyo wazaayi la yidhaahdo dee yaabaa qormaysa u dambaynaysa ra' hadday tahayna iyo ima qoranteen saas aawadeed xuruufta la qoraa kaga filan in mucjamo la raaciyo marka mucjamo waxba uma baahna hiya daqiiqun waa daqiiqoo yutbakhu la karinaayo bishaxmin baruura lagu karinayo culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen bilaxmin hilib baa lagu karinayaa bay bacdu ahlicilmina yidhahdeen ismana diidayaan ismana diidayaan waa hilib yaryar baruurana dee wadwataa wa qowluhu saaba rijaalun rag baa marka waxa weeye soo noqday ama soo ururay bisaai lmuhallasa waxay ku sugan tahay sa'dii saddexda dhibcood lahayd saddex dhibcood loo yeelay jaa'uu way yimaadeen wajtamacuu waana soo urureen xadiidkan eh, wuxuu u keenay sheikhu intan dambe ayuu u keenay eh, alaa taraahu qaala laa ilaaha ila allahu yabtaqii bidalika wajh allah dabeedna markii dambe xukum caama nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam faina allaha qad xarama cala annaari man qaala laa ilaaha ila allah yabtaqii bidalika wajha allah ilahay naarta waa ka xarimay kii laa ilaha ila allahu yidhaahda yaday ikhlaas ka taho ilaahay wejigiisa ku doonaayo ilahay naarta waa ka xaaraantini ciddii sidaa ku dhimata naartu xaaraan bay ka tahay xaaraan bay ka tahay yacni marna waxa weeye dukhuulkeeda xaaraan ka noqonaya waa marka tawxiidku kaamil yaho dhammaystiran yahay waanu dembi kabiiraaba ku dhiman marna khuluudkeeda iyo waaritaankeeda xaaraan ka ah ee hadduuba galo oo waxaweeye waa hadduu kabaa'ir ku dhintay aan lana cafin ee naar la soo geliyo markaana khuluudka xaaraan ka ah inuu ku waaro ayaa markaana xaaraanka xadiidkanna fawaa'id badan baa laga qaadanayaa eh, oo lagala baxay markuu leeyahay citbaan innii ankartu basarii araggaygaan qoonsaday riwaayadka qaarkood waxay sheegayaan waa indhabeelay riwaayaadka qaarkoodna waxay sheegayaan saa'a basarii araggaygii xumaaday marka waxaa lagu xambaaraya calaa kulli xaal inay araggu aad u daciifay oo marka waxa weeye wax yar himbiriirsanaayo laakiin aanu arag fiicani jirin arag fiicani aanu jirin laakiin in yar uu himbiriirsanayo ayaa markaa lagu xambaaraya waxaa laga qaadanayaa qofka marka waxa weeye dee cudurdaar haysta oo jamaacadii cudurdaar uga hadhaya oo cudurdaarka uu ka mid yahay taas uu xadiisku sheegaayo in markaa isagu macduur yahay oo haddii la yidhahdo jamaacadii waa waajib in marka isaga waajibkaasi ka dhacayo waxaana xadiis ku soo arooray xaakim soo wariyey man samica annida'a falam yuujibhu falaa salaata lahu ila min cudrin xaafid ibnu xajar wuxuu saxiixinayaa buluqulmaraamka waxaan filaya inuu odhan jiray saxiix calaa sharti muslim shardiga muslim buu ku asaxay ruuxii markaa adaanka maqla oo aan ajiibin adaankii aan ajiibinoo u iman oo salaaddii jamaacada aan iman salaad ma laha inuu cudurdaar ka baajiyey mooyaane haddii kale salaad male yacnii salaad kaamila heli maayo salaaddiisi waxay noqonaysaa naaqisa mid eh, dhantaalan bay noqonaysaa waxaa laga tilmaamayaa dembi kama madhna dembi kama madhno bacdi culamada ka mida ah yidhiba waxa weeye qowl hariiba ku tegey oo yidhi salaaduba asixi mayso haddaan cudurdaar lahayn ya waaba shartun lisixati asala ila min cudrin maanaa sida ibnu taymiya iyo bacdi kale mareen laakiin jamaahiiru ahlicilmi waxay qabaan inay salaadu asaxayso ayay qabaan bacdigoodna waxay qabaan tasixu maca alismi marka nafyiga la nafinaya wuxuu noqonaya nafyu lkamaal nafyulkamaalku le haddaba ma nafyu kamaal waajib ba mise waa nafyu kamaal mustaxab ya hunaa marbad lfaras culamada odhanaysa jamaacadu waa sunne waxay leeyihiin waa nafyu kamaal mustaxab ya culamada kalena waxay leeyihin waa nafyu kamaal waajib kamaalkii waajibka ahaa baa la nafyinaya waxaa laga tilmaamayaa dembi yani kama madhna yani marka waxa weeye yani saasaa laga tilmaamaya calaa kulli xaal inay ansaxayso salaaddubaa saxiixa inay ansaxayso ayaa saxiixa waxaa laga qaadanaya xadiiska waxaa ka mida nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu markaa ka idan qaatay oo meel mucayana uu yidhi iigu tuko si aan masjid uga yeesho markaan tegi kari waayo masjidka aan halkaa ku tukado nebiguna halkiibuu ugu tukaday yacnii mawdica nebiga u khaas yeelay marka mawdicuu nebigu ku tukadee takhsiiska uga jeeday in marka waxaweeye lagu tukan karo lagu khaas yeeli karaa laga qaadanaya tan lama mid ahay ah, yidhahdeen culamada qaarkood markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam safarka ku jiray maka iyo madiine dhexdooda meelihii uu ku tukaday meelaha caynkaasoo kale in salaada lala doondoonto tan lama mid aha culamada qaar baa doonay halkaasoo kale inay u deliishadaan marka laakiin tan lama mid aho waa ka duwanti ya cabdulaahi bni cumar meelaha waa raadsan jiray waa doonan jiray meel kastoo uu nebigu ku tukaday inuu ku tukadaa buu dooni jiray intaa uu safarka cumrada ama xajka ku jiro yani waa raadin jireen laakiin saxaabada badankoodu saa may saxaabada badankoodu saas may bale qaarkood way inkireen culammadii saxaabada qaarkood cumar bnu khataab wuxuu arkay dad marka iyagoo safar ku jira ayuu wuxuu arkay dad meel qabanayo oo markaysa markaa waxaan yani kusoo tukanaya markaasu maxay ahaayeen markaasay yidhahdeen meesha waxaabay yidhahdeen masjidun sallaa fiihi rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam masjid uu nebigu ku tukaday yacni makaan uu nebigu ku tukaday baa meesha ah marka iyaguna waxay leeyihin waa ku tukanaynaa cumar waa inkiraan ya wuxuuhi inama ahlaka man kaana qablakum kaanuu yatatabbacuuna aahaara anbiyaa'ihim fayattakhiduunaha kanaa'isa wabiican faman adrakathu asalaatu fii tilka almasaajidi falyusallii waila falyamdi walaa yatacamadha xaafid ibnu xajar wuxu leeyahy sanadkiisu waa saxiix wakadalika albani wuxu leeyahy sanadkiisu waa saxiix wuxuu leeyahay marka cumar ummadihii idinka horreeyey waxaa halaagay waxay ahaayeen raadadkii nebiyadooda qaar raacraacay ahaayeen oo kanaa'is bay ka yeelan jireen iyo meelo ay ku cibaadaystaan bay ka dhigan jireen ya marka faman adrakathu salaatu fi tilka almasaajid kay salaadii ku soo haleesho meelaha uu nebigu ku tukaday fal yusalli ha ku tukado nebigu wuxuu ku tukaday cala sabiil ittifaaq ma cala sabiil takhsiis mawdica inuu ku gaar yeelo inuu uga jeediy salaada meesha ku qabsatay dabeedna waa ku tukaday sidii markaa nebiga ay salaaddu ugu beegantay meeshan inuu ku tukado cala sabiil itifaaq oo kale ha ugu tukado qofkii markaa ay ugu beegantaa ya wa ilaa falyamdi haddii kale ha socdo yacni xilligii duhurkaa dhow markaysa markaa meeshan baa nebigu ku tukado aynu yar sugaynaa xilliga salaaddu inuu noo soo galo oo deedna inaguna aynu ku tukanno waa inaan la odhan wailaa falyamdi ha socdo walaa yatacamadha meeshan yaanu u qasdin oo inuu ku gaar yeelo aanu qasdin waayo nebigu takhsiis ugama jeedin waxay u dhacday cala sabiil itifaaq laakiin tani waxay u dhacday yacni si mawdicu noo doonaayo nebigu inuu ugu gaar yeelo marka tan iyo taa laysagama qiyaas qaadan karo laysagama qiyaas qaadan karo marka sida saxiixa waxay tahay mawdicii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu takhsiis uga jeeday saasoo kale waa laga qaadanaya laakiin meeshii kale maya waxaa kaleoo laga qaadanaya xadiiska saxaabadu inay markaa saxaabada qaarkood nin saxaabiya ah inay ku ganeen nooc nifaaq ah markay arkeen inuu marka waxa munaafiqiintii xoogaa uu ku cindan yahay oo la sheekaysto ay isdhahdeen waa isjecel yihiin saasoo kale inay ku naqdiyeen laakiin waxay yidhaahdeen culammada qaarkood nifaaqa waxay uga jeedeen nifaaq camali nifaaq camali bay uga jeedimeen calaa kulli xaal ama nifaaq camali ha noqoto ama nifaaq ictiqaadiya ha noqotee yacni nebigu inuu inkiray baa laga qaadanayaa markaa shayga munkarka ee lagu hadlo in la inkiraar laga qaadan laa taqul dalik sidaa ha odhanin alaa taraahu qaala laa ilaaha ila allah yabtaqii bidalika wajh allah waxaa laga qaadanaya qofka maqan in la daafaco haddii waxa weeye markaa wax cad oo lagu haya aanu jirin ya ay tahay marka waxaweeye ixtimaallo ay tahay in waxaweeye markaa la daafico ayaa laga qaadanaya qofka muslimka ah ee maqan in la daafaco ayaa laga qaadanaya xadiidka afar boqol iyo saddex iyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa afar boqol iyo sideed iyo labaatane wa can cumar bn alkhaaabi radia allahu canhu qaala qadima calaa rasuli illahi sala allahu alay wasalam bisabiin ama qudima calaa rasuli illahi sala allahu alay wasalam bisabiin bukhaariga waxay ugu soo aroortay qadima cala anabiyi sala allahu aleyh wasalam sabiyun cidda markaa waxaweye sabiyun baa laga dhigay yani marka faacilki oo ba markaa ma laha riwaayada bukhaariga qadima cala anabiyi sala allahu aleyh wasalam sabyun riwaayada muslimna waxaa ku sugan qadima calaa rasuli illahi sala allahu aleyh wasalam bisabyin laakiin shuraaxda qaarkood baan arkay oo kollay qudima yacni dabdinaya laakiin sida markaa ay ugu taallo muslim waa qadima qadima calaa rasuli sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxa u yimi bisabyin in layaha ba'daa ziyaada ah oo sabyun baa laga tilmaamaya sida riwaayada bukhari bay waafaqaysa bisabyin ay sabyun yacni maata u timi lasoo qafaashay fa imra'atun waaba iyadii qof dumara ay faida bilxadrati waa iyadii meesha ku sugan tahay imra'atun qof dumaro min asabyi maatadii lasoo qafaashay ka mida oo tascaa roorayse tascaa xaalay roorayse maa id wajadat waxay rooraysay id wajadad goortay heshay sabiyan ilma yar fi sabyi maatada lasoo qafaashay ku sugan akhadatu ilmaha way qaadatay kaanahu in la maxay samaysay akhadatu way qaadatay ilmahaasoo fa alzaqathu waxay ku dhejisay bibatniha caloosheeday ku dhejisay maxabbay ugu dhejinaysay waa hooyo ilmaheedii weyday ilmo yar oo sabi ah dabeedna ilmihii bay intay qaadday caloosheeda ku dhejisay fa ardacathu way nuujisay fa qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi rasuulkii ilaahay sala allahu alayh ma ictiqaadsan tihiin oo ma u qabtaan qofkan dumar ah ee tan ah taarixatan waladaha aturawna haddii loo dabdiyana waxay noqonaysaa atadunnuuna aturawna ma u malaynaysaan haadihi tan oo almar'ata qofkan dumara ah taarixatan inay tahay mid ku tuuraysa ma u malaynaysaan waladahaa ilmaheeda fi nnaari dab inay ku tuurayso ma u malaynaysaan oo taarixatan mafcuulkii labaad laga dhigo turawna la yidhahda ama tarawna la tarawna loo fasiro tactaqiduuna turawnana tadunnuuna qulnaa waxaanu nidhi laa wallaah maya allah baannu ku dhaarannaye inay dab ku tuurayso yacni uma qabno ama uma malaynayno ama uma ictiqaadsanin faqaala wuxuu ihi nabigu calayhi asalaatu wasalaam lallaahu arxamu bicibaadihi min hadihi biwaladiha lallaahu allah arxamu waa uga naxariis badan yahay bicibaadihi addoommadiisa min haadihi tanoo hooyadan ah biwaladiha ilmaheeda siay ugu naxariisanayso si ka daran buu ilaahay addoommadiisa ugu naxariisanaya uga naxariis badany muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahy bukhari muslim baa labada isku waafaqeen waa la garanayaa hooyo raxmaddeed yacni dadka cidda ugu naxariista badani waa hooyadu ilmaheeda yar markuu weliba yar yahay say ugu naxariisato intaan weliba awood yeelan waxay uga sii raxmad badan tahay markuu isagu daciifka yahay markaysaga uu ilmaha yaroo murjaca yahay ya xaaladdaasi usii naxariis badanta iyadoo mar walba hooyo ilmaheeda u naxariisanaysa laakiin allah baa uga naxariis badan addoommada waayo allahu arxamu araaximiin ya allah cid walba waa kaaga naxariis badan yahay waa arxamu araaximiin aabbaha iyo hooyadaa arxamuraaximiin ma aha cid naxariisato ciddii ugu naxariista badnayd ma aha laakiin allah arxamu araaximiin weeye marka yani waxa weeye wax kasta oo kugu dhaca waa inaad ogaataa ilaahay raaximiinka ahaa ayaa kuu dooray ha is odhannin yacni musiiba hadday kugu dhacdo yacni waxa weeye haqoonsannin waxa laga yaaba musiibada lafteedu inay dan kuu taha laga yaaba musiibada lafteedu inay dan kuu taha dhici karto marka sidaas aawadeed waa inay ogaataa ila inagu qeybka ma ogeen xaqaaiqda wax badan baa inaga qarsoon marka waxa weeye allah waa arxamu araaximiin cid naxariisata waa kii ugu naxariista badnaa wey marka sida ilmaha yar ee ay dhashay hooyadu aynay dab ugu tuurayn oo aynay ugu quudhayn ya naxariisay u naxariisanaysa daraaddeed ayaa allahna addoommadiisa u naxariisanaya oo iyadoo dee waxaweeye wax markaa lagu cadaabo ay la yimaadeen mooyaane si kale aanu u cadaabayn wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuubu ilayk